بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وحول مؤلفك حفظه الله شروط الحديث الصحيح حديثك صحيح شروط سوحان كسو جري السنة النبوية أيام كسو جري marka mualifku wuxuu halka ku tilmaamayaa shuruuddii xadiidkii saxiixa ahaa hore xadiika waxaan ugu soo qaybinay xadiid saxiixa iyo xadiid xasan iyo xadiid daciif xadiidkii saxiixa marka shuruuddiisii ayuu halkan ku tilmaamaya wuxuu yihi shuruud xadiii saxiix xadikii saxiixa shuruuddiisii wainama yasaxu xadiidka xadiidku uu asaxaya bishuruudin shuruud ayuu ku asaxaya hiya shuruuddaasi waxaa weye itisaalu sanad sanadka inuu xidhiidho min awalihi laga bilaabo bilowgiisa ilaa muntahahu dhammaadkiisa laga gaadho ka labaadna waxaa weeye alkhuluwu min ashuduud inuu shuduud ka maran yahay saddexaadna waxaa weye shardiga saddexaad alkhuluw min acila اqaadixati ciladii markaa dhaawacaysa xadiidka inuu ka maran yahay afraadna waxaa weeye an yakuuna ruwaatu ruwaadu inay yihiin cuduulan kuwo caadiliin ah oo yani xifdigoodu sugan yaha wax dabdinaya oo koobaya xadiidka saxiixa ah, shan shardi buu leeyahay mualifku shardiga afraad ayuu laba shardi isdhexgeliyey cuduulanna waa shardi daabidiinana waa shardi marka shan shardi bay sidaa ku noqonayaan xadiidka saxiixa marka waa aclى anwaaci اlxadiid xadiidka anwaacdiiska u sarreeya weeye shuruudan ayuu leeyahay shardi kood waxa weye itisaal sanad sanadkiisa inuu xidhiidho oo xadiidka min awalihi bilowgiisa laga bilaabo ila aakhir intuu nabiga ka gaadhi alay slam uusan inqidaac ku jirin oo wax inqidaac uusan soo gelinin oo xadiidku sanadkiisa uu xidhiidho qof kasta sheekhiisii uu ka maqlay uu ka soo wariyo kaana uu sheekhiisa kasii wariyo kaasna uu sheekhiisa kasii wariyo ilaa nabiga laga gaadhi calayhi الsalaatu wasalaam haddii haddaba inqidaac uu soo galo xadiikii ma noqonayo xadii saxiixa ma noqonayo wuxuu noqonaya xadii waxa weeye daciifa ama inqiaacaasi ha galo awal alxadii ama wasadkiisa ama akhirkiisa ha galo hadduu awalkiisa galo waxa lahaa mucallaq hadduu wasadkiisa galo waxaa lahaa munqaطic haddii uu hal meel ka go'o oo ama laba meeloodoo kala duwan oo aan isku xidhiidhin haddii uu isku xidhiidhana laba meelood isku xidh haduu ka go'ana waxa lahaa mucdal aakhirka hadduu ka galo xagga saxaabiga xagitana wuxuu noqonaya xadii mursala ah. marka inqiaac anwacdiis kala duwan xadiika saxdiisii ayay saamayn ku yeelanaysa xadiikan ma noqonaya xadii saxiixa shardiga labaad alkhuluwu min ashuduud markuu kuleeyahay shuduudku waxa weeye mukhaalafatu iqati liman huwa awaqu min qof raawigii iqada lagu kalsoonaa inuu khilaafo cid laga kalsooni badan yahay ama cid ka tira badan buu khilaafay hal raawi waa ruwaad fara badan oo sheekhan ka werisay ayuu ku khilaafay xadiidkii oo siday u sheegeen si ka duwan buu u wariyey amaba qof ka xifdi badan buu khilaafay raawigii iqada ee xaafidka ah ee xifdigiisa fiicna ayaa qof ka xifdi badan ayuu xadiidka yani warintiisa ku khilaafay shardiga saddexaad alkhuluw min alcilati alqaadix cillo qaadixa inuu ka maran yahay cillada qaadix maa loo jeeda horta alcilla maxay waxa weeye waa sababun khafiyun yatra'u cala alkhabar fayu'ahiru fii sixatihi maca ana daahira sanad assalaamatu minh waxa weye waa sabab qarsoon oo khabarkii ama ku imaanaysa oo isla markaa xadiidka saxadiisii saamayn ku yeelanaysa sanadka daahirkiisuna marka uu yahay mid yani daahir sanad waxaa muuqata inuu ka nabad qabo laakiin cillo qarsoon baa jirta markaa oo xadiidka ka dhigaysa xadiid daciif maala xadiidkan waxa weyan waa xadiid daahirkiisu yahay mawsuul sanadkiisu inuu xidho la moodaya laakiin waa xadiid mursal ah irsaal baa ku jira ama inqiaac qarsoon baa ku jira marka waxa waa cilla qaadixa ku jirta culimadu markay baarhaan ayay ogaanayaan cilladaas baaritaan baa lagu ogaanaya waa cillo iska muuqata maaha waa cillo qarsoon oo aan muuqanin cilla qaadixa laha marka haddii cilladu muuqato lagu dhaho cilla qaadixa lagu tilmaami maayo inqidaaciisa hadduu muuqdo cilla qaadixa la dhihi maayo waxaa ka mid ah anwaacda cillada alwaqf fi lmarfuuc xadiidkii marfuuca ahaa in la ogaado inuu mawquuf yahay waa yahay an yakuuna ruwaatu cuduulan daabidiin ruwaaddu inay yihiin cuduul lagu kalsoon yahay oo cadaaladooda diyanada lagu kalsoon yahay daabidiin haddana xifdigooda lagu kalsoon yahay oo xifdi badan waaya dabdiga cadaaladda iyada garanayna cadaaladda waxaa qofku inuu taqwo leeyahay xaaraantan uu iskaga fogaanayo oo dembi kabaa'ira uusan ku dhacaynin dembiyada sakhayrtan uusan joogtaynin dabdigu waa laba nooc dabdu sadrin waa dabdu kitaab dabdu sadrigu waxa weeye qofku inuu sugayo wixii uu maqlay isla markaana markuu doono uu soo xaadirsanayo yacni wixii uu qaybay ama uu dhegaystay inuu dabdinayo koobayo uusan hilmaamayn kaasa waa la dabtu sadr hadduu xifdi ka warinaya xifdigiisa hadduu xadiid ka warinayo waa inuu dabdiya oo itqaaniya oo sugaa waa dabdu sadr dabdu kitaabna waa maxay waa in uu kitaabkii hadduu ka warinayo maalan xadiidkii inuu kitaabkiisa ka ilaaliyo taxriifka iyo khaladaadka in la soo geliyo oo kitaabkiisu yahay kitaab ilaashan oo akhda aysan ku jirin oo markaasi sugan oo uga wariyo ilaa uu ka wariya xadiidkii inuu ilaaliyo weeyaan itaana kaas w marka culamada qaarna xadiika xifdigooda ka warin jireen qaarna kitaab ka warin jireen marka mid kasta ama xifdigiisa ka wariy ama kitaabka ka wariy waxa la rabaa inuu sugo waxaan warinayo xifdiga ka warinayo inuu sugo xifdigiisa oosan xifdi yani waxa weeye khalad ku jiro ama isboodsin ku jiro una ku warin kan kitaab ka warinayna saasoo kale inuu dabdiyo kitaabkiisa oo ilaaliyo haddaba shuruudda haddii la helo shanta ah itisaalu sanad alkhuluw min ashuduud alkhuluw min cilli alqaadixa alcadaal cadaala ruwaat iyo dabt ruwaat antaas ad hadi adi u noqonaya xadii saxiixa raawigu hadduu yahay khafiif adabط dabdigiisu miduu khafiif yahay oo laakiin uusan gaaraynin inuu xadii daciifa u noqdo marka wuxuu noqonaya xadii xasana xadiiku warinaya xadii xasan uu noqonaya darajadii saxadu ka soo degaya darajada xasanka ayuu soo degaya xadiikiisu alxadii mursal xadikii mursalka qasama bacd usuuliyin usuuliyiinta bar ka mid ah, waxay u qeybiyeen alxadii xadiikii ila musnad musnad whuwa musnadkii waxa weeye ma tasala isnaadu waa wax isnaadkiisa uu xidhiidho wamursalin mursal bay u qeybeen huwa asaguna maa lam yattasil isnaadu waa wax isnaadkiisa uusan xidhiidhin wakhasa almuxadisuuna muxadisiintu waxay ku gaar yeeleen wakaiiru min alusuuliyiin usuuliyiin fara badan almursala xadiidkii mursalka bimaa rafacahu taabici taabici wuxuu u koryeelay linabiyi sala allah alay slam nabiga wajacaluu waxay ka dhigeen maa kaana saaqidu minhu wixii uu ahaa wixii ka dhacay hayrulwaasidati waasidadii waxaan ahayn wixii u dhexeeyey bayna taabici taabici wanabiyi sal slam munqadicaan mid xadiid go-aan bay ka dhigeen oo munqaica wajacala bacdhum barkood waxaa ka dhigan aljamiica dhammaan munqaican mid munqaicay ka dhigeen wahiya isilaaxaatu waana isilaaxaat axaadiidka mursalka ah intuuna ka hadlay mualifku ayaa wuxuu tacriifinaya lidkiisa oo ah xadiidkii musnadka ah wuxuu ku yidhi usuuliyiintu waxay u qaybiyeen qaar ka mid ah usuuliyiinta waxay u qaybiyeen xadiidkii musnad iyo mursal marka musnadku waxa weyan waa xadiid kastoo sanadkiisa oo xidhiiro ayaa musnad la yidhahdaa mursalkana waa xadiid kasta oo sanadkiisa uusan xidhiirin xadii kasta oo sanadkiisu una xihiirin waxay ku tilmaamaan mursal waayaha muxadisiintu waxay ku khaas yeeleen iyo usuuliyiin fara badan mursalkii yani wax intaa ay ku sheegeen usuuliyiintaas yani ka khaasan ayay ku tilmaameenoo waxay dhaheen waa wixii taabicigu uu nabiga calah slam si toos uga wareeyey oo nabiga u karyeelay asagoon sheegin wixii u dhexeeyey asaga iyo nabiga calayhi asalaatu wasalaam waaya bimacnaa u fiirso waxaa iskhilaafsan isilaaxa muxadisiinta iyo isilaaxa usuuliyiinta usuuliyiinta qaar ka mid ah, usuuliyiinta o dhan maaha usuuliyiinta qaar ka mid a ah. usuuliyiinta qaar ka mid a ah waxay dhaheen xadiid kasta oo sanadkiisu usan xihirin waa xadiid hee xadiid mursala lagu tilmaamaya macnaha xadiidka munqadaca iyo xadiidka mursalka ah ayay isku mid ka dhigeen munqadic kasta waa mursal si kasta oo inqidaaciisu ahaado ama min awali sanad ha ka go'o sida mucallaqi ama min wasadi ha ka go'o wuxuu ku tilmaamaya munqadici mursal ama min aakhiri sanadka ka go'o kaana wuxuu ku tilmaamaya mursal waxoo dhan mursal bay ku tilmaamayaan haddaba waa munqadici haddaba waaya laakiin muxadisiinta ayagu way ka duwan yihiin isilaaxooda oo usuuliyiin fara badanna wayba raacsan yihiin oo waxay ku tilmaameen xadiidkii mursalka ah xadiidka munqadican anwaacdiisa mid ka mid ah waa xadiidka taabicigu uu nabiga alai slam u koryeelay asagoo oon sheegin waa siday udhexaysa asaga nabiga alayh slat slam taabici baa wuxuu leey maalan qaala rasuulu llahi sala allahu alay wasalam kada yani ma sheegayo waa sida udhexaysa asaga iyo nabiga alayhi salaatu wasalaam walidalik waxay ku tacriifiyaan waxay dhahaan ما سقط من آخر إسناده من بعد التابع من بعد التابع ما سقط من آخر إسناده من بعد التابع ووحي سنة آخر كيسو وحكا دعي تابعي وحي كدن بي سورة سنة وحي لها إنه له تابعي مثلا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا أما فعل miaalkiis waxa weyaan maala xadiidkii muslim wariyey uu ka wariyey saciid ibn musayib in nabiga calayhi salatu wasalaam uu reebay bayc ilmusaabana haddaba noocaasa waxay ku magacaabaan mursal waa muxadiiintii amaa xadiidka sanadkiisu uu wax ka dhacay wax aan ahayn waasidadii u dhexaysay eh, taabicigii iyo nabiga calayhi salaatu wasalaam kaas kuma tilmaamayaan mursal muxadiiintu waxay ku tilmaamayaan munqaic kaas munqaic bay ku tilmaamayaan yani xadiidka maala oo inqiaaciisa uu galay fii wasad sanad ama fii awali sanadka dhexdiisa ama awalkiisa kaas waxay ku tilmamayaan munqaic waa yahay bal muxadiiintu way si kala qaadayan hadduu inqiaacu uu dhacay fii awali sanad waxay dhahayaan waa mucallaq hadduu fii wasadi sanad uu dhacay oo hal qof uu ka dhacayna waxay dhahayaan munqaic haddii laba qof dhacaan oo uu isku xidhi labada qof isku xidhaan mucdal bay ku tilmaamayaan min aakhiri sanad hadduu ka dhacana waxay dhahayaan waa mursal wahaa kada culamada qaarna dhammaan waxayba ka dhigeen munqaic yani mursalkii iyo munqaicii wax o dhan ku tilmaamaan wax o dhan ku tilmaamayaan munqaic waxaas haddaba waxa weeye oo macnaha culummadan dambe yani mursalkii iyo munqaiciiba munqaic bay ku tilmaamayaan waaya waa isilaaxaad haddaba walaa mushaaxa fi lisilaax waxaa la dhahaa qaacidad yani halkan kale u deliishadeen waxa weeye waxay dhahaan laa mushaaxa fi lisilaax isilaaxa liskuma khilaafo macnaa qof kasta hadduu isilaax le isilaaxiisa ha adeegsado laa mushaaxa fi lisilaax muxadisiintuna isilaax bay leeyihin usuuliyintuna isilaax bay leeyihin wahaakada xujiyة اmursل murslka xujanimadiisi wاlxadiiث اmursل xadiikii mursalka ahaa calى jamiic اiصطilaaxaat iصطilaaxaadkaasoo idil haddii aan ku socono laa yuxtaju bihi lama xujaysanayo ixtimaal kii dhacay inuu yahay majruuxa mid majruuxa oo la duray macnaha oo yani cadaaladiisii ama waxa wey dabdigiisii la jarxiyey oo jarxi uu ku jiro وcalى iصطilaaxi اmuxadisiina muxadisiinta iصطilaaxooda haddii aan ku soconana isna waxa weyaan xujo ma noqonaya lixtimaali waxaa suuragala ah an yakuuna asaaqidu kii dhacay inuu yahay hayra saxaabiya saxaabi qof aan ahayn fain kaana kadalika hadduu saas yahayna fayuxtamal waxaa suuragala ah an yakuuna yahay majruuxan mid cadaaladiisa ama dabdigiisa la jarxiyey oo macnaha majruux alcadaala ama majruux dabdi ah waqad abata waxaa ku sugnaaday bilistiqraa'i tixraac iyo dabagal waxaa ku sugnaaday ana arbacatan min ataabiciin afar taabiciinta ka mid a yarwi bacduhum can bacd barkood inay bar kale ka warinayaan xataa yasil ila saxaabi ilaa saxaabigii uu ka gaadho wa huwa kaiirun fi saxayn saxaynka uu ku badan yahay wahayrihima iyo heyrkoodba wa fii sunani nasaa'iyi sunanta imaam nasaai wujida waxaa laga helay sabcatu min ataabiciina toddoba taabiciina oo yarwi bacduhum can bacd barkood bar kale ka warinaya xataa yasil ila saxaabi ilaa saxaabigu ka gaadho xadiikii fakayfa yakuunu maa yarfachu taabici say buu noqonaya marka taabicigu wuxuu u koryeelay nabiga alayh salatu slam saxiixan mid saxiixa se u noqonaya wasaaqidu hayru saxaabiyin kii dhaca inuu yahay qof aan saxaabi ahayn yaxtamilu marka ixtimaalan aljarx in la jarxiye wtacdiil in la tacdiil labadaba ixtimaala walidalik sidaa awgeed radda shaaficiyu imaam shaafici wuu radiyey oo wuu celiyey oo ma aqbalin ma xujaysan almursal mursalki wataabacahu waxaana ku raacay calayhi arrinkaas jamaahiiru ahli alxadiid ahlu xadiidka jamaahiirtooda badankood baa ku raacay wahada kanina waxa weeye idaa kaana wixii dhacay yahay ghayra saxaabiyin waxaan qof aan saxaabi yahay weeye fain kaana saxaabiyan hadduu saxaabi yahay fayakunu xujatan xujo ayuu noqonaya liana alasla maxaa yeele waxaa asal u ah fi saxaabati saxaabada jamiican dhammaantood annahum cuduulun inay cuduul yihiin ayaa asal ah wakadalika saasoo kale idaa kaana almursal mursalki hadduu yahay mursala saxaabiyan saxaabi mursalkii hadduu yahay saxaabi xadiid uu irsaaliye hadduu yahay aydna waa lamid oo wuxuu noqonaya xujo lannahu maxaa yeele haaliban sida badan laa yarwi kama warinaya ila can saxaabiyin saxaabi kale mooyaane xadiidka mursalka ah xujanimadiis ayuu mualifkan ku tilmaamaya wuxuu hi xadiidka mursalka ah istilaaxaadkii aan soo sheegnoo dhan xujo ma noqonayo ama aan dhahno xadiidka mursalka waa xadiidkii taabicigu ka wariyay nabiga alayh salam waasidadii udhexaysa asaga iyo nabiga alayh salam uu meesha ka saaray ama aan dhahno xadiidka mursalka waa xadiidka munqatica ah ee waxa weeye inqitaac sanadkiisu soo galay ama i wa ddiisa ka soo ama i awal awalkiisa ka soo galo waa xadiika inqidac uu soo galaan dhahno waxaan doonaan dhahne xadiidka mursalka ah istilaaxaadkoo idil xujo ma noqonayo waayo maxaa yeeley qofkan saaqidka ah ee meesha ka maqan sanadka ka maqan ayaa suuragal ah inuu yahay qof hee majruuxa oo iqa aan ahayn waxa laga yaba qof daciif inuu yahay qof kadaab inuu yahay qof faasiq inuu yahay qof faaxishulqalad inuu yahay marka mar hadduu yani ixtimaalaba inuu majruux yahay alcadaala marka xadiis laguma kalsoonaanayo sanadkiisii wuxuu noqonaya xadiis daciif ah waaya lama xujaysanay marka xata isilaaxa muxadisiinta waxaa weeye dhahaya xadiidka mursalka ah waa xadiidka taabicigu uu ka warinayo maxay xadiidka taabicigu ka warinayo nabiga calayhi salaatu wasalaam oo waasidadii meesha uu ka saarayo kaa laftirkiisu waa daciif maxaa yeele waxaa suuragal ah sanadkan cidda ka dhacday inuusan saxaabi ahayn baa dhici karta hadduu saxaabi ahaan lahaa oon hubna inuu saxaabiya dhib ma lahaato ilan saxaabadu kulluhum duul wayaan laakiin waxaa suuragala ah qof aan saxaabi ahayn inuu yahay haddii mar ay suuragal ay tahay qof aan saxaabi ahayn inuu yahay oo maalan taabici ah taabicigaas waxaa suuragal inuu cadli yahay iyo inuu majruux yahay labada waa suuragal marba hadduu ixtimaal galena xadiidka nabig alai slam ixtimaal lagu qaadan maaye meesha ka saar way xujanimadiisi oo xujo noqonayo midda kale istiqraa waxaa ku sugnaatay buuri waaa laga yaaba inaas dhahdo maaliku watan u sheegayo waa laga yaba inaas dhahdo marba haddii taabicigii uu nabig ka wariya xadiidkan maxaa loo dhahaya waa xadiid daciif maxaa yeelay inta badan taabicigu saxaabigu uu ka wariyaa marka maxaad u leenahay xadiidka mursalka waa daciif macnaha wuxuu saas u leeyahay mualifku sababta waxa weyaa buu leeyahay mar kasta qofkan uu taabicu ka warinayo shardi ma inuu saxaabi ahaado waxaa dhici karta inuu taabicin taabici ka wariyo taabicina taabic kale ka wariyo waxaaba istiqraa tatabc lagu waanay afar taabicina inay iska warinayaan inuu taabic ka warinayo taabic kale ka sii taabic kale ka sii warinayo oo markaa nabiga calayhi salaam kadib ka warinayo taasina aad bay u badan tahay buuri saxiixaynka way ku badan tahay buuri sunan nasaa'ina waxaaba la helay buuri toddoba taabici oo iska warinaya toddoba taabici toddoba taabici oo iska warinaya marka walidaalika waxaa suuragala xadiidkan mursalka ah ee inqidaacu aakhiri sanadka uu ka soo galay in taabicigan yidhi qaala rasuul slam uu ka wariyey taabici kale taabicigana taabici kale uu ka wariyey oo labadaa taabici ama midkoodba uu aciif yahay walidalika ma qaadan karo walidalik yani seen u dhigi karraa buui taabiciga xadiidku nabigu u kar yeeli waa saxiix iyadoo suuragal tahay ciddaa meesha ka maqan in uu yahay qof aan saxaabi ahayn islamarkaana jarxi tacdiil ixtimaal walidalik alimaam shaafici raximah allahu tacala xadiidka mursalka ma xujaysanayo waxaan arkaa ku raaca buui culamaa jumhuur ahli lxadiid culamada badankooda way ku raacsan yihiin waliba culamada muxadisiinta ah way ku raacsan yihiin jamaahiru ahli alxadiid ahlulxadiidku badana way ku raacsan imaam ashaafici raximah allahu tacala ولذلك ابن السلاح حولي ما ذكر ما ذكرناه من سقوط الاحتجاج بالمرسل هو الذي استقر عليه آراء جماعة حفاظ الحديث wixii aan soo sheegnay oo xadiidka mursalka inuusan xujo ahayn waxa weeye waa ra'yiga uu aaraada yani jamaacada xufaad ulxadiid yani xufaadii aimadii xadiidka ra'yigoodu wuxuu ku sugnaaday weeyaan macnaha aimada xadiidka badana waxay qabaan in xadiidka daciifka ah adiika mursalka uusan xujo ahayn bay abaan waaya xadiika mursalka ah inuu xujaya waxaa qaba xanafiyada iyo maalikiyada riwaaya can imaam axmed imaam axmed riwaaya laga wariyana wuxuu qabaa xadiika mursalka ah inuu xujaya haddaba fuqahada xaggooda haddaad eegto waxaa loo badan yaha moodaa in xadiidka mursalkaa ah uu xujo yahay ayaa loo badan yahay agga fuqahada marka la eego lakin agga muxadisiinta marka la eego waxaa loo badan yahay xadidka mursalka inuusan xujo ahayn aimaam shaafici raximah llahu tacala baa qaba xadiidka mursalka ah inuusan xujo ahayn ilaa in dhuruq kala duwan laga wariye mooyaane ama ariiq kale laga wariye mooyaane ama wax xoojiye la hela mooyaane sida fatwa saxaabiyin ama ijmaacu ahli اlcilm ama qur-aankii oo waafaqa ama wax noocaas wax xoojiye in la hela mooyaane taasi waa haddii saaqidka uusan ahayn qof aan saxaabi ahayn lakiin haddaan ognahay cidda meesha ka maqan inuu saxaabi ay tahay oo qof saxaabiya meesha laga saaray marka xujuu noqonaya xadiidka mursalka ah maxaa yeele fi saxaabati jamiican annahum cuduul asxaabta waxaa asal ah dhammaantood inay cuduul yihiin saxaabi faasiqa lama oga la saxaabadu dhammaan waa cuduul laakiin waa haddii cidda meesha ka maqan la hubo in uu saxaabi yahay sida xadiidka sida noo imaan doonto maraasil saciid ibn musayyib nooga imaan doonto insha allahu tacaala laakiin haddii mursalku yahay mursal saxaabi ka war mursalka saxaabi horta muxuu yahay mursalka saxaabiga waxa weeyaan in saxaabi yar oo nabiga calayhi salaatu wasalaam aan u caqliyaysanin oo xadiid nabiga ka wariyey sikaar asaxaaba asxaabtii yarraa ee nabiga markuu wafaaday calayhi salatu wasalaam yani aan ahl u ahayn inay xadiidka xambaaraan axaadiita nebiga ka warinaya wey calayhi salaatu wasalam waa farabadin xadiita asxaabta noocaas oo kaleas ibnu cabbaas oo kale maalan ibnu cabbaas saddex iyo toban jir bu anaga markuu wafaadayay laakiin axaadiid fara badan buu ka wariyo la hubo in nabiga calayhi salaatu wasalaam uusan axaadiitan si toosa u wada warinin ee bawaasida ku warin wuxuu nabiga alay slam si toosa u wariyay way ibn cabbaas radi allahu tacala canhu lakin axaadiis wuxuu ka warinaya can saxaaba asxaab kaluu ka warinaya asxaabtii uu warinayo marka meesha ka saaray ibn cabbaas radi allahu tacala oo asagaa toos nabiga u warinaya wuxuu dhihi qaala rasuulu llahi sala allah alay marka kaas hole waxa la mursal saxaabiy saxaabigii baa irsaaliyey oo saxaabigii kale uu ka wariyay sheekhiisa ah ayuu meesha ka saaray aaadii fara badanoo nocaasa jirta marka xadiista noocaasoo kale ah waxaa lagu tilmaama mursal saxaabiy mursal saxaabiy waa xujo sababto ah n saxaabigu inta badan saxaabi muu ka wariya laa yarwi ila can saaabi saaabi saxaabi muu ka wariya marka saxaabadu dhammaantood waa cuduul xataa hadduu meesha ka saaray saxaabigu ka wariya waa iqo waa la qaadanayaa maxaa yeel asxaabtu dhammaantood waa cuduul haddaba maraasilu saxaabati xuja maraasilu hayr saxaabati laysat bixuja maraasilu asxaabtu waa xujo laakiin maraasiisha asxaabta cidaan ahayn taabiciinta maraasiishoodu xujo ma noqonayso marka laga reebo mursalka saciid musayib si mualifku tilmaami doono wuxuu yidhi maraasiilu saciid musayib saciid musayib maraasiishiisa wama dakarna wixii aan soo sheegnay min raddi mursal mursalka oo la celiye ah inama huwa kaasi waxa weye fi maraasiili hayri saciid musayib saciid musayib hayrkii maraasiishiisa wey wa amaa maraasiilu saciid saciid maraasiisha miya fa inaha xujatun xujo wey yurajaxu biha waxbaa lagu rajaxi karaa oo lagu xoojin karaa waa la xujaysan karaa macnaha wsaciid musayib saciid musayib min kibaari taabiciin taabiciinta waweynaa buu ka mid ah kaana yusqid saxaabiya saxaabiga ayuu ridi jiray oo meesha ka saari jiray lilihtisaar isagoo xadiiskiisii soo koobayo ikhtisaarinaya waqad futishat maraasiidu maraasiishiisii baa la baaray fawujidat waxaa la kullaha dhammaanteed masaaniida inay xidhiidhsan tahay musnad ay tahay rawaaha lahu waxaa u wariyey oo u soo wariyey asaxaabiyu aladii asqadahu saxaabigii uu ka riday can nabiy nabiga ayuu uga soo wariyey sala allahu calayhi wasalam wahuwa saxaabigaasina fi haalib inta badan sihru waa sodonkii abu zawjatii xaaskiisa aabbaheed ahaa abu hurayra radi allahu tacala canhu waana abu hurayra allah ka raali noqday wlbaxث fi xadii mursl xadii mursalka oo la baxdiyo oo la baaro dawiinu waa mid dheer waqad sanaftu fiihi waxaana ka qoray buuri baxan mustaqilan baxi madax bannaan falyarjic ilayhi man shaa qofkii doona ha u laabto maraasiisha saciid ibn musayib ma xuja markaan soo ogaanay xadiidka mursalka inuusan xujo ahayn sida saxiixa muxadiiintu ay ku tageen alimaam shaaficin uu ku tegey qowlka xooga badanna ah maxaa yeelay eh, waxaanan ogeyn cidda meesha ka maqan ayaanan garanayn marka saa darteed mar hadduu ixtimaal ba soo galay oo waxa wey aan la garin cidda meesha ka maqan markaa xujo ma noqonaya xadiidkii mursalka ah waaya xadiidka ee uu wariyey saciid ilmusayib ee uu irsaaliyey ee nabiga ala slam uu ka irsaaliyey xadiidka xukunkiisu muxuu noqonayaa ma xujo noqonaya mise xujo ma noqonayo alimaam shaafici raximah allahu tacala uu ka soo reebay xadiidkan mursalka ah mursalka saciid nusayb ka soo reebay maraasiisha kale wuxuu maraasiisha saciid nusayb waa xujo sababtoo ah saciid nusayb taabici buu ahaa caalim oo muxadid ah markii maraasiishiisii la baadhay waxaa la wada dhammaanteed inay musnad tahay oo xiriirisanta oo waxaa weeye saxaabi uu meesha ka saaraya waxa uu ridaya taabici ma ah waa saxaabi saxaabigaasna waa abu hureyre waa soddonkiis xaaskiisa aabbahe ayuu ka warin jiray aaadiita sida darteed axaadiita abu hurer ka wariyo uu ka saari jiray abu hurer oo wuxuu dhihi jiray qaala rasul lah sl ikhtisaar isagoo xadiidka soo koobaya marka maadaama waxa meesha ka maqan uu yahay oo la ogaado inuu saxaabi yahay wax dhiba male saxaabigu waa waa cadli weeyaan saxaabada dhammaantood waa cuduul walidaalika ayuu mursal saciid ibn musayyib maraasiishta kale ka duwan yahayoo la duulaya laakiin maraasiishta kale la mid maaha taabiciinta kale ragga ay meesha ka saarayaan ma aha uun saxaabe eh saxaabe iyo taabiciina meesha way ka saaraan saa darteed ayaga maraasiiooda xujo ma noqonayso alxadii اlmucan can xadiidka cancana lagu wariyey alcancanatu cancanadii cancan in lagu wariyey fi xadiid xadidka an yaquula raawi rawi inu dhahawe can fulanin can fulanin can fulan can fulan inu dhahawe عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان وهو فيروي مركا أكوري بلفظ عن لفظ عن أكوري لا بلفظ حدثني لفظ حدثني مسكور أو سمعت موان مغلي أو ما في معناها يوحي لمعنى من ألفاظ التحمل ألفاظ التحمل كاملة على التاس تدل على سماع ما قلدت السنة والحديث المعنى عن حديث كمعنى عنك أه معناها عن عن عن الوري حجة حجوية إذا لم يكن هدوس المعنعن قفك عن عنده كورين حديث مدلس هدوس أهين مدلس قف أهل تدليس هدوس litisaali sanadii sanadkiisa ayaa xidhiidha fi aahiri sida muuqata xagga daahirka uu ka xidhiidha sanadkiisu calaa tafsiilin iyadoo faahfaahina ku jirto fi mawduuc mawduuca yutlab waxaa laga raadin doona tafsiirkaasi mutawalaat kutubaa dhaadheer oo mustalax ilxadiid iyo mustalaxa xadiidka ayaa laga raadin doonaa xadiidka mucancanka waa maxay waa xadiidka lagu wariya cancana yani can can can baa lagu wariyey marka raawigii ayaa wuxuu leeyahay can fulaan sheekhiisu can fulaan ka warinaya marka xadiidka noocaasa ee lafdiga can lagu wariyey ee lafdi samaacatu sanay lagu warinin toos inuu uga maqlay sheekhiisa lafdi ah uusan ku warinin sida samictu ama xadaanii ila samictu hadduu dhaho ma ixtimaalayso inuu cid kale ka maqlay oon sheekhiisa aan ahayn inuu toos uga maqlay bay tusinaysaa xadaanii hadduu dhaho sheekhii sheekhii waan ka maqlay ama xadaanii fulaan inuu toos oga maqnay baad meesha ka fahmaysaa laakiin lafdiga can markuu isticmaalo waxaa suuragal inuu toos oga maqnayn waa suuragal inuusan toos oga maqnin oo qof kale oo asaga sheekiisa udhexay uu jiro oo meesha ka saaray ayaa suuragal ah marka cancanu ku wariya xadiidka xadiidka mucancanka marka ee alfaadda taxamulka ah ee aan samaac tusinayn lagu wareeyey xukunkiisu waa maxay ma xuja mise xuja ma ah waa masale khilaafi culamada isu khilaafsan yihiin laakiin sida saxiixa ah xadiidka mucancanka ee cancana lagu wariyo waa xujo haddii raawigan cancanada ku wariyo usan mudls ahayn mudls waa maxay waa raawiga waxa weeye sheekhiisa uu ka wariye xadiidkan meesha ka saaraya oo sheekh kale uusan ka maqlin xadiidkii yani lafdiga cancana can kaga warinaya sheekhuu ka wariyey sheekhiu meesha ka saaraya sheekha sheekhiisii ayuu can kaga warinaya marka adu waxaad moodaysaa inuu hee inuu sheekhan ka maqlay xaggi kamana maqal ee sheekh kale oo isku casri yihiin ayuu ka maqlay kan kalena waa suuragal isku casri bay ahaayeen sheekhan kale sheekha sheekhiiska isku casri bay ahaayeen waa suuragal inay kulmeen laakiin hadduu doono lamuna kulminba waan fahamtay soo ma ah ama wuu la kulmay oo xadiidkan wuu ka maqlay xadiidkan wuu ka maqlay lakin xadiidkan muusa ka warin xadiidkan muusa ka warin xadiidkan qof kaluu ka wariyey waasidadii buu meesha ka saari marka cancanu ku wariyey marka kaas waxaa lahaa mudalis qof mudls oo sheekhiisii meesha ka saaray sheekh kale uusan ka warin xadiidkan oo sheekha sheekhiisa ah ayuu cankaga wariyey hadduusan marka mudlis ahayn qofkan mucancinka ee cancana ku warinaya marka xadiidkii cancanada lagu wariyey xadiidkaas wuxuu noqonaya xadiid xujo ah maxaa yeele sanadkiisu xagga daahirka wuu xidhaa haddii inqidaac aan lagu hubin waxa weeyaan xadiid xujo weeyaan muntasil sanad ah shardi kale oo waxaa jira laisku waafaqsan yahay maca imkaani liqaa'i almucancini biman cancana canhu waa inay suuragal tahay qofka mucancinka ah iyo qofka cancanadu kaga warinaya inay kulmeen waa inay suuragal tahay haddayna suuragal ahayn inay kulmeen dee taasi waxaa weyaan markaa yani xadiidka cancanan lagu wariyey xujo ma noqonayo haddayna kulminba oyna suuragalba ahayn inay suuragalba ahayn inay kulmeen isku casri bayn ahayn uusan soo gaarinba oo uu dhashay kani matala markuu kaasi uu dhintay kadib suuragalba ma aha inuu la kulmo marka kaas wuxuu cancano ku wariyo lama qaadanayo hadduu cancan kaga wariyo lama qaadanayo maxaa yeele kaas iska cadyahay inuu munqaطiciya waaya jumhuur اlmuxadisiin wاlfuqahaa wاlusuuliyin saasay ku tageen xadidka cancanada lagu wariyo inuu xujeeya laba shardi oo lasu khilaafsan yahay hadaba jirta oo shuruuda xadiidka mucancanka ah shardiga koowaad waxa weeye hubuut اlliqaa in ay kulmeen kan mucancinka ah iyo kan cancanadu kaga wariyey inay kulmeen hal marna ha ahaatee waa qowlkii bukhaari ibn اlmadini iyo muxaqiqiinta culimmada ay ku tageen marka inay kulmeen mar un weliba maratan waaxid ha ahaatee mar un inay kulmeen waa shardi shardigaas labaad ee laisku khilafsan yahay duulu suxba inuu in badan la saaxiibay oo dee wax badan ka wariyey taasna waxaa shardiyey hal sheekh oo la yidhaahdo abulmudafar assamcaani oo culammadii usuul ka mid ahaa ayaa shardiyey muxadisiintana ka mid ahaa laakiin qowlkiisaas jumhuur culamaa way khilaafeen oo ma shardanayaan yani duulu asuxba ma shardanayaan waaya alfaadu taxamul waaladaa alfaada taxamulka iyo adaaga إذا قرأ الشيخ شيخ هدو أخري وغيره غيرك يسمع مقرأ حديثك يجوز وحوبنا للراوي قفك حديثك وري أن يقول له حدثني وإيشيغي أو ما أخبرني وإن قرأ هدي أخري هو أسوء على الشيخ شيخ وكنت الأخرية فيقول فلي أخبرني بليه ولا يقول مرة يحدثني لأنه محايا لم يحدثه ومشيغي ومنهم حاكم العلماء من أجاز قف بني يحدثني حدثني بني أي كاملة قال المحلي جلال الدين المحلي وحوري وعليه عرف أهل الحديث qowlkaas ayay ahlu xadiidku curfigoodu uu ku socdaa lianna alqasda maxaa yeelay maqsuudka aliclaamu waxa weye biriwaayati riwaaye in lais ogeysiiyo wey can sheikhi sheekhii laga wariye xadiidka in lais ogeysiiyo inuu maqsuudku yahay wain ajaazahu sheekhii hadduu raawiga u ijaazeeyo min hayri qira'atin asagoon xadiidkii ku dul akhrin ama kitaabki ku dul akhrin fainahu yaquul marka wuxuu odhanayaa ajaazanii ajaazanii buu leeyahay o amase akhbaranii ijaazatan akhbaranii ijaazatan ayuu leeyahaye ma dhahayo xadaanii ama akhbaranii halkan wuxuu ku tilmaamay mualifku alfaad alfaadda xadiidka lagu xambaaro ama lagu wareeyo waxaa lahaa alfaadu taxamuli waladaa taxamulku waxa way xadiidka inaad wariso aad adu nabiga alayh salaam aad ka wariso ama sheekhayga aad ka wariso waa taxamul taxamulku xadiidka waa inaad wariso ood ciddii sheekha ku ahayd aad ka qaada xadiidka ayaa taxamul yidhaha adaadana waa inaad ii wariso ood yacni ciddii kaa dambaysay ardaydaad ahayd aad u sii gudbiso ayaa adaa la yidhahda taxamul iyo adaa saas kala yahay haddaba qaab kala duwan ilaa sideed la gaadhsiiyo ayaa xadiidka lagu taxamulaa mar wuxuu noqdaa waxaa weeye samaac sheekhi laga maqlo oo sheekhi baa xadiidka akhrinaya mar wuxuu noqonaya qiraa'a cala sheekh sheekhi lagu dul akhrinaya mar wuxuu noqonayaa card mar wuxuu noqonayaa ijaazo mar wuxuu noqonayaa yacni wijaado oo kitaabkiisii unbaa oo la helay baa xadiidka laga warinaya wahaa kale siyaabo kala duwan baa haddaba xadiidka loo taxamulaa loona gutaa lakiin malifka hadda wuxuu halku tilmaamaya alfaadii taxamulka alfaadda taxamulka maala wuxuu yidhi hadduu sheekhii uu akhriyo kitaabkii xadiidka uu akhriyo ardadiisuna ay dhegaysanayso raawigii marka sidaa kaga wariya sheekha waxaa u bannaan inuu dhaho xadaanii sheekhiibaa xadaanii lafdigeeda xadaanii ku wariya u bannaantay ama akhbaranii inuu dhaho way u bannaantay labadaa wuu ku wari karaa wuxuu kaloo dhihi karaa samictu waan maqlay intaaba salaa tusinaysa ilaan sheekhiibaa akhriyey asnaguu dhegaysanaya taasi haddaba waa nooca koobaad haddii uu asagu sheekha ku dul akhriyo uu sheekhulu dhegaysanayana ama arday ardaydii ka mida uu ku dul akhriyo ardaydii kalena ay dhegaysanayaan kaasna waxa la dhaha alqiraa'a cala sheekh sheekhu lagu dul akhriyo hadduu sidaa uu ku wariya xadiidkana wuxuu dhahayaa akhbaranii buu leeyahay laakiin ma dhahayo xadaanii maxaa yeele uma taxdiiinin akhbaranii markaa ku warinaya laakiin xadaanii markaa ma laho madhab jumhuur muxadiiin ayaa arrinkaa loo tiiriyey ina xadaanii akhbarani kala qaadayaan oo akhbarani xadaanii waxaa loo isticmaalaa wixii adugu ah, sheekha ka maqashay akhbarani wixii sheekh adu aad ku dul akhrisay ee akhbarani loo isticmaalaa marka jumhuur muxadiiin ayaa waxaa la way kala qaadayaan labada lafdi ee xadaanii akhbarani culammada qaar baa baneeyey xaaladatan inuu ku wariyo xadaanii asagoo sheekhii ku dul akhriyay inuu xadaanii dhaho culamada qaar baa baneeyey jalaaluddiin ilmaxalli saarix alwaraqaat kii waraqaadka sharxayn wuxuu yidhiba ahlu xadiidka curfigooda ayaa caynkaas ahoo yani ahlu xadiidka saas ayay ku tageen xadiidkii dambe mutaakhiriinta ah saasay ku tageen in xadaanii akhbaranii ay isku midun yihiin oon la kala qaadayn oo hadduu sheekh ku dul akhriyo markaa leeyahay xadaanii maxaa maqsuudku waxa weeyaan inuu qofkan ogeysiiyoon sheekh inuu ka wariyo marka ama lafdiga xadathani ha isticmaalo lafdiga akhbarani ha isticmaalo xagga luqada horta xadathani akhbarani waa isku mid xadathani wuu ii sheegay akhbarani wuu ii sheegay waa isku macno xagga luqada waxaan uu kala qaadaya waa istilaax culimada haddaba isku mid ka dhigtay ee yidhi waa bannaantahay asagoo sheekhii ku dul akhriyey haddana inuu dhaho xadathani waxaa ka mid ah maalik iyo zuhri ibnu cuyayna yaxya ibn saciid alqataan alimaam albukhaari iyo jamaacaad fara badan oo muxadisiinta ka mid ah sidaas ayay ku tageen waayahay haddii laakiin sheekhu ijaaze uu ku siiyo xadiidkii kitaabkiibuu maalan saxiix albukhaari buu uusan ka maqlin oo uusan u akhrinin sheekhana uusan ka dhegaysanin ama ardayga uusan ku dul akhrinin sheekha ayuu kitaabkii ijaaze ku siiyo wuxuu ihi marwiyaadkayga inaad iga warisa ayaan ijaaze ku siiya axaadiista ku qoran imaam albukhaari saxiixiisa ayaan ku ijaazeeyey ama marwiyaadkii o dhan aad iga wariso aeekhii muuse ku dul arin muuna ka maqlin markaas kole see buu warinaya wuxuu leeyahay ajaazanii buu leeyahay ama akhbaranii ijaazatan sidaasuu leeyahay ma dhahayo xadaaniina ma dhahayo akhbaranii akhbaranina ma dhahayo yani wuxuu dhihi karaa akhbaranii ijaazatan laakiin ma dhihi karo akhbaranii mutlaqa ma dhihi karo ama xadaanii keliya ma dhihi karo maxaa ijaazo ayaa loo siiyey waxa weeye xadiidkii nabiga kama warinin intaas ayuu casharkan ku egyahay waxaan kusoo gabagabaynayna insha allahu tacaala qawaacid kooban oo sunnada ah qawaacid fi sunna ayaa kusoo gabagabaynayna casharkeena insha allahu tacaala qaacidada koowaad waxa weeye alsunnaة الnabawiya xujaة sharciya alsunnaة الnabawiya xujaة sharciya waa qaacidada koowaad waaya qaacidada labaad waxa weeye alkhabar اlmutawaatir yuujib اlcilm اlyaqiiniy الخبر المتواتر يوجب العلم اليقيني الخبر المتواتر يوجب العلم اليقيني يعني خبر متواتر كان واجبنا أو فائدين علمي قطعي أو يقيني قاعدة صدحات يجب العمل بخبر الواحد إذا صح في العقائد والأحكام يعني خبر كآحاد كأه إن لو عمل فلا واجب هدو الصحو أما صغناضة عقائد أحكام طبعا قاعدة أفراد الحديث الضعيف لا تثبت به الأحكام وإنما يعمل به في فضائل الأعمال الحديث الضعيف لا يثبت به لا تثبت به الأحكام وإنما يعمل به في فضائل الأعمال الحديث الضعيف لا تثبت به الأحكام مرتبط انت كويك قاعدة تظن قاعدة سنة ما كان لنا تنكلا يعني حديثك ضعيف كأه أحكام كما صغناته waxaa kaloo dhigi kartaa alxadiiث الضaciif yucmal bihi fi fadaa'il اlacmaali bishuruuihi yucmalu bihi fi fadaa'il اlacmaali bishuruuطihi qaacidada soo xigtay lixaad ficlu الnabiyi salى اllahu عalayhi wasalam bimujaradihi laa yadul calى اlwujuub ficlu الnabiyi salى اllahu عalayh wasalam bimujaradihi laa yadul cala اlwujuub ficilka nebiga alayh slam waxa weeye mujaradka ah bimacnaa waxa weeye wax tusinaya inuu waajib yahay aysan jirin ma tusinayo wujuub ficilka nebiga alayh salam mutlaqa ah ee mujaradka ah ma tusinayo wujuub ee wuxuu tusinaya nadbi wainama yadulu cala nadb ficlu nabi sal slam bimujaradi la yadulu cala alwujuub wainama yadulu cala annadbi لا يدل على الوجوب فعل النبي صلى الله عليه وسلم بمجرده لا يدل على الوجوب قاعدة حكتية تضبعات فعل النبي صلى الله عليه وسلم إذا ورد بيان لمجمل كان حكمه حكم ذلك المجمل فعل النبي عليه الصلاة والسلام haddii uu soo aroro isagoo caddaynaya mujmal xukumkiisu wuxuu noqonaya xukumka mujmalka ficlu الnabiyi salى اllahu عalayh wasalam ida warada bayaanan إida warada bayaana limujmal kana xukmuhu xukmu dalika اlmujmal qaacidadan macnaheed waxaa weeye nabig alaih salaam haddii uu ficilka inoogu caddeeyo shay mujmal ah oo kitaabka ku soo arooray qur-aanka maalan xukun mujmal oo qur ku soo arooray xukumka ficilkiisaas wuxuu noqonaya xukumka mujmalkaas hadduu mujmalkaas uu caddaynaya uu yahay waajibna ficilka nabig alai slam wajib u noqonaya hadduu mujmalka uu caddaynaya uu sunno yahayna ficilka nabig alai slam sunnu noqonaya wahaa kada maalan nabig alai salaam salaadda uu tukanaya wuxuu noogu caddeeyey amarkii mujmalka ah ee waxaa weeye qur-aan ku saaro waaqiimu sala salaadda si loo tukanayo lama caddayn lakiin nabigana alai slam baa inoo caddeeyey salaadda kayfiyadeedii iyo awqaaddeedii iyo shuruuddeedii marka salaadii waxay noqonaysaa waajib maadaama amarkaa la caddaynaya amar waajib u ahaa wahaakada xajkii nabig alai slam mujmalka ee ilahay nagu waajibiyey walilahi cala naasi xaj lbayt nabig alai slam wuxuu nagu caddeeyey afcaashiisii kala duwaneed ayuu noogu caddeeyey marka ficilka nabig alai slam wuxuu raacsan yahay naska xukumkiisa oo mujmalka ee waajibka laba qaacidan kuso gabagabayna adnaa afcaalihi sala allahu alay waslam alibaaxa afcaasha nabiga alay slam waxa uga hooseeya ibaaxo ibaaxa uga yani nabig alay slam wax u uu sameeye ibaaxo mubaaxo muu sameeya nabiga alayh salaam suuragal maa inuu sameeyo xaaraan adnaa afcaali nabiyi sala allahu alay waslam alibaaxa nabigu wuxuu sameeye wax u waa mubaax xaaraanna macsuum buu ka yahay makruuhna saas kale macsuum ka yahay xataa hadduu nabi alay slam makruuh sameeyo shay makruuha yani libayaan aljawaaz ummaddu u caddaynaya waxaan banaaya marka fi xaqi wuxuu noqonayaa sunnu buu noqonaya inuu sameeyo qaacida u dambaysa tarku الnabiyi salى اله alay slam xujat kama ana ficlahu salى اله alay slam xujat tarku الnabiyi salى اllahu alayh wasalam xuja kama ana ficlahu xuja shayga nabig alay slam inu shay ka tago waa xujo si ficilkiisagu xujo uu noqonayo taa macnaheed waa maxay nabiga alayh wasalam wixii uu ka tagaa zamankiisa oo cibaadaad ah oo usan samaynin inagu lama imaan karo cibaadad ma soo kordhin karo maxaa yeele nabig alay slam wuxuu cibaadada oga tegay baa jirta isaga musharica ah, nabiga noo jiran jiray cibaadaad marka cibaada haduu ka tegay nabig alay sl inagu cibaado jeebkeena kala imaan mayno man axdaa fii amrina hada maa laysa minhu fawarad waxay qofkii ku soo kordhayaan diinka wax aan ku jirin oo waxaa weeye cibaadaad ah waa marduud wey bidcu noqonaya marka wax kasta nabig alay slam uu ka tegey waa inaan kaga dayanaa tegitaankiisa khaasatan wixii cibaadaad ku saabsan ee mucaamalaadka aan ahayn sida maalan oo kale alaadaan lilciidayn salaad oo soo qaadan nabig ala slam ciidaynka muusan u aadaamin sooma alciidayn muun u aadaamin ciid aladxa ciid alfitr marka ma dhihi karra hadda ciidaynka loo aadaamo waa sunna ma aha waa khalad sidoo kale maala alixtifaal bilmawlid الnabowi mawlidka nabig ala slam in loo dabaaldego nabig ala slam muusan samayn sooma asxaabtiina mayna samayn marka waxa weyaan in la sameeyo watiga nabig ala slam kadib waxa weyaan hadiga nabig ala slam bay khilaafsan tahay nabig ala slam tarkiisa u ka tegay waa xujo la deliishanaya wahaakada umuurta diinka o dhan baa markaa qaacidan u daliishanaysaa wax kasta oo waxa weeye cibaadaad ku saabsan oo dib laga keenay lakin waqtiga nabig alay slam aan jirin qaacidadanaad u daliishanaysaa tarku nabi slam xujatun kama ana ficlahu sala allah alay waslam xuja wallahu tacala aclam wsala allah waslm cala nabiyina moxamed walxamdu lilah rab alcalamin